bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyاءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min kitaabi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu الصiyaam baynu ku soo jiray baabu taxriimi sawmi أyaami الtashriiqi wuxuu baab yahay inay xaaraamtahay ama xaaraamnimadka soomidda la sumo maalmaha hilba wadhadkaee ayaamu tashriiqa loo yaqaano kooiyo iyo labaiyo iyo saddexiyo maalinka ciidda yowmu naxriga ah saddexda beri ka dambaysa ayaa ayaamu tashriiq la yidhaahdaa oo hadyiga iyo adaaxida la gowracay hilbahoodii wixii markaa la isticmaala wixii kale ayaa untii la safsaafo ama la dareerima la qorxayn jiray oo la dhigi jiray hilbo warad saasaa loogu bixi saddexdaa maalmood ciid weeye dad yar oo marka sharcigu soo reebay umbaa loo ogolya inay soomaan laakiin si guud waa maalmo ciideedo in la sooma lama ogolo waxadaana surayj ibnu yunus albaqhdaadi qaala xadaana hushaym yacni ibna bashiir assulami ahbarna khaalid yacni ibnu mihraan khaalid alxadaa oo dadka la odhan jiray can abilmaliix wasmuhu caamir ibnu usaama can nubayshat alhudali nubayshat alkhayr baa saxaabiga la odhan jiray oo nin aad u badan ayuu ahaa nubaysha ibn camr bni cawf alhudali radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu ihi saxaabigaas qaala rasuulu llaahi sal allahu calayh waali wasalam ayaamu tashriiqi maalmaha hilbawadhadkaee saddexda beri ah ee koyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka bisha carafo ama aad u taqaanaan dilxija la yidhaahdo ayaamu aklin maalmo wax la cuno weeye iyo wa shurbin cabitaan maalin maalmo cabitaan iyo cunitaan weeyo waa ciid mar hadday ciid yihiinna marka ayaamu aklin wa shurbin haddii layidhi laa ayaamu sawmin ba ku qadaran oo laga fahmaaya waa maalmo wax la cabo oo la maalmo la soomo ma aha laga wada sida way macnaha meesha ku jira oo uu sheekhu ugu bilaabay baabka xadaana muxamed ibn cabdillaah ibni numayr albaqhdadi xadaana ismaaciil yacni ibni culayata can khaalid alxadaa ismaaciil bnu culaya ayaa mutaabacaynaya wadaadkii hushaym bnu bashiir ahaa kilaahuma can khaalid alxadaa xadaanii abu khilaaba marka asagu ninkan ibnu culaya ah wuxuu geliyey bayna wuxuu dariiq kalou ku keenayo khaalid alxadaa iyo abilmalix ninbuu u dhexaysiiyey xadaanii abu khilaabata cabdullaahi bnu zayd aljarmi baa la yidhaahdaa taabicigaas can abilmaliix haddaynu soo marin wasmuhu caamir bnu usaama can nubayshaة اlhudali qaala wuxuu idhi khaalid falaqiitu abalmalix baan la kulmay sababka marka hadda keenay wadaadka horuna tosoga darwaayadana ay toos ku timaado waxaa weeye marka hore xadiidka abuqilaab baan ka qaadan jiray waagii dambaan abulmalix la kulmay buuri fasa'altuhu waan weydiiyey faxadaanii bixadiidkii abuqilaabi ii tabin jiray can abilmalix can nubayshaة اlhudali ayaan weydiiyey sidii fadakara can nabiyi nabiga wuxuu ka sheegay wadaadka ismaaciil bni culaya ah caninabi nabigu wuxuu ka tabiyey sal اllahu alيه wasalam bimili xadiii hushaymin xadiidkii hushaymin oo kaleu tabiyey wazaada fiihi wuxuuna ku daray wadaadkan dambe ismacil bni culaya ah wadikrin lilah ayaamu tashriiqi maalmaha hilbawaradka ayaamu aklin waa maalmo cunitaan iyo wa shurbin cabitaan iyo wadikri lilaahi iyo alla xusid weeye maalmo alla la xuso oo takbiirta iyo tasbiixda iyo taxmiidda la badiyo oo ilaahay la xuso weeye maalmo soon iyo haraad ma aha iyo lahan waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana muxamed bnu saabiq الtamiimi xadaana ibrahim bnu طahmaan alharawi اlmaki can abi zubayr muxamed ibnu muslim ibnu tadrus almaki baa la yidhahdaa can ibni kacbin ibni malik cabdullaahi wey ninkan la ibhaamiyey can ibni kacab ibni maali oo cabdullahi ibni kacab ibni maalig ah can abiihi radi allahu tacaala canhu kacab ibni maalik alansaari annahu xadaahu wuxuu aabbihii u sheegay aabbihi baa asaga cabdullaahi u sheegaya ana rasuul allahi sala allahu aleh wasalam bacaahu rasuulka ilahi inuu diray wa ws ibna alxadaaani radi allahu tacaala canhuma labadaas saxaabibu nabigu diray aws iyo kacab uu diray ayaama tashriiqi maalmihii libi waradka ayuu dirayo waxayna ku dhawaaqayeen fariin nabigu u dhiibay calayhi salaatu wasalaam fanaada wuxuu nabigu ku dhawaaqay ama kacab ku dhawaaqay ama saxaabiga awsaa ku dhawaaqay waa muballiqiin weeye mar haddaad muballiqto oo tahayna hadalka asalkiisa ahadkii qaa'ilka ah iska laabaa iska aduguna gaadhsiiyaa tahay annahu laa yadkhulu ljannata jannada ma ku dhawaaqin maalinka yaamu tashriiqa ilaa mu'minun qof mu'mina mooye jannada waxaa uun gelaya qof adduunka mu'min ahaa oo ilaahay rumeeyey oo rasuulkiisii raacay oo allah ka cabsaday wa ayaamu minan maalmaha mina la joogay saddexda ana ayaamu aklin wa shurbin wey waa maalmo cunitaan iyo cabitaani maalmo la sooma ma aha waxadaanaahu cabd bnu xumayd alxaafid saaxib almusnad watafsiir qala xadaثna abu caamir cabdاlmلك ibn cmr alqays اlcaqadi xadaثna ibrahim ibn طahmaan cabdاlmلك ba marka mutaabacayn wadaadkii hore ahaa moxamed bn saabiq الtamiimi bhada اlisnaadi bu cabdاlmلك xadiidka ku wariyey hayr hase yeeshee anahu qaala wuxuu yidhi cabdاlmلك fanaadaya waxay ku dhawaaqeen kacb bn malik iyo ws ibn xadiian labadaas saaabi xadaaan labadaas saxaabi meeshii marka hore fanaada kullu waaxidin minhuma banaadam marka hore la ifraadiye ficilka faacilkiisa hadda waxaad ka dhigaysaa mid walbaad u celinaysa fanaada kacab kadalika awsna saasuu ku dhawaaqay haddii la israaciyo marka alifutaniya la raaciyena waa fanaadaya labadooda waxay ku dhawaaqeen way si wada jira fii saxiixi eh, albukhaari waxaa ku jira umuna caaisha inay soomi jirta ayaama mina curwatu bnu zubayr oo ka qaatana uu soomi jiray cabdulaahi bn cumar ibn eh, khaaabna waxaa ka sugan fi saxiix saxiix bukhaari wakhayri ku yimid inaan loo ruksaynin ayaamu tashriiqa soonkood axad aan ka ahayn mutamatica waayey hadyi ama ruux kaloo hadyi intuu ku waajibay iyo ku waajibtay heli waay axaadiis dhowra ah macnaha ku marka dadka loo ogol yahay waxaa weeye dadka eh, mutamatic ninka qofka mutamatica ah ama qaarinka ah ee maalmihii soom ama fidya lagu yeeshay iyo kafaaroo kale ama jaza lagu yeeshay maalmihii soonka wixii kale intuu waayey damcay inuu soomo laakiin dadka intooda kale maadaama ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilaahi la yidhi inaan la soomin baa la rabaa marka nahyiga baabka ku yimidna waa nahyu taxriimin sida raajixa wadaada wadaadda waxay ku xambaareen karaahay ku xambaareen maxaa yeelay ruqso marka ibn cumar ka cabiray waxaa weeye ruqso waxaa ka horeeya manci mulaqa wailaa ruqso lama idlaaqo meel bannaane ay ka furan tahay shay la manciyey oo la taxriimiyey ayaa aslan iyo haaliban ay ruqsadu ku timaada marka ciidihii bay la mid yihiin ciidulada ciidulfitr bay la mid yihiin saddexdan maalmood laakiin way ka fudud maxaa yeele ciidaynku ciidda soonfureed iyo ciidda carafo ayagu gebi ahaanba lama ogol soon waa ka caagan wax laga soo reebana ma jiro laakiin ayaamu tashriiq dad baa laga soo reebaya dad baa laga soo reebaya cudurdaar ayagu markaa uu qabsaday baabu karaahati siyaami ywm اljumacati munfaridan wuxuu baab yahay soomka in la soomo maalinka jumcada si gooni oo mutaxan keligii in la maago oo usbuuca ama bisha ama labada usbuuc keligii laga soomo karaahati siyaami yowmi اljumucati munfaridan in la kohday soomka maalinka jumcada gooni ahaan loo soomo karaahada uu imaam nawowi ka cabira raxmat ullaahi tacaala calayhi jumhuurtaa sidaa qaba jumhuur ahlicilmi waxay ku tageen nahyiga ku iman doona baabkan inuu yahay nahyu tanzih oo nahyu taxriim uusan ahayn sidaasay ku tageen abu xaniifa iyo maalik iyo qowl can ishaafici raxmat ullaahi tacaala calayhim iyagu waxayba mareenba xataa lama koodo karaaha ah oo jumcada waa la soomi karaa si gooni oo mutaxan salaad gooniaa lagu gooni yeeli karaa cibaado gooni aa la gelin karaa soom gooni aa la gelin karaa oo keligeed lagu gooni yeeli lagu khaas yeelay abu xaniife iyo maalig baa sidaa ku tagay shaaficina qowl baa laga soo wariyaa sidaa ah wuxuuna musani ka soo guuriyey shaafic abu cabdilah ka soo guuriyey inuu yidhi ma kahonayo in la soomo jumcada keligeed ilaa fii xaqi man yadcufu can ilcibaadaat ninkan markuu soomo maalinka jumcada dikrigii iyo xuski badnaa iyo salliga nabiga dheeraa ee badnaa ee la badanhayey iyo ee ciiddii hawlaheed iyo diyaargarowga salaada loo diyaargaroobayay xilli horeo la jarmaadayo la kala hayo iyo maalin ciida weeyo jumcadu way culus tahaye ninkii inuu gaabiye ka baqayo cibaadadka kale uu ka gaabiyo soonka waa u koonaya laakiin haddaad xoogo xoogan tahay soonka jumcadan waxba uusan ku yeelaynin cibaadana aadan ka gaasiraynin karaaha ma buu ihi in gooni loo soomo saddexdaa wada halkaasay mareen muwaa'u maalik waxaybana ku maray maaligoo yidhi ma maqal buu ihi caalim min culamaaءi اlmuslimiin min ahli cilmi wاlfiqhi oo kohday jumcada gooni in loo soomo hal caalimoo kohday ama diiday jumcada in gooni loo soomo maba hayuuhi maalig muwaطiisayna ku soo maray oo miman yuqtadaa bi culamada lagu dayda ah wa siyaamuhu xasanun buui in la soomana way wanaagsantahay maalik culummadii anugu aan soo gaadhayna wayba ku dadaali jireen buui in maalinka jumcada keligii soomaan maali halkaasuu dhigay maalikiy way ku rafaadeen inay ka jawaabaan warka imaamkoodii axaadiis saxiinka ku timid oy ummaddu ku ijmacday sixadeeda meel laga mara ma lah marka ragga ugu roonaa abujacfar addaawuudi شارح البخاري axmed نصر daawuudi asagu wuxuu yidhi malig imaam min aimati اlmuslimiin weeye axaadiidkanna ma soo gaadhin markuu cudurdaar buu leeyahay ylay maalig haddii wuxuuba dhintay intaan bukhaari hana qaadin oo muslim hana qaadin kutubtan hadda sitadeed aragteen waxaa la qoray bacd اlama bacd alama la qoray imaamka ugu soo dhowaayay bukhaari ayagoo weyn issoo gaadhee waa axmed bin xambal bukhaari laba boqol konton iyo muquu dhintay lixdii miya ahayd laba boqol konton iyo lixdii mise afartii konton iyo afartii ama lixdii meelahaasuu geeriyooday raxmat ullahi tacaala calayh shaafici laba boqol iyo afartii buu geeriyooday meeqaa u dhaxaysa konton iyo dhowr sano abu xaniifa boqol iyo konton maba dhalina bukhaari maaligna boqol toddobaatan iyo dhowrkii waad garanaysaa iskuma soo dhowaanin kutubtan iyo cilmigan uruursan ee sunnadii nebi maxamed oo dhaxal ah oo dhay ah oo saafi ah aad iska eh, daaqaysaan ead iska miidanaysaan lama haynin casru riwaayay dhinteen a'immadu casru tadwiin alkaamil maysan soo gaadhin tadwiinka waa jiray laakiin sidan uma dhammaystiray marka waxaad haysataan lama haysanin a'immatu eh, madiina oo maalig raggii waxbaray iyo shuyuukhdiisiia iyo saxaabadii reer madiine ahayd baa u badnaa inay karaataan aan la soomi karin maalinka jumcada maaligna ma hayo maaligna hawshaa ma hayo saa darteed saddex xadii ayaa ku iman doona bukhaari saddexda xadiidba wuu keenay laakiin muslim labuu ku gaabsaday xadiiu juwayriya iyo xadiiu jaabir iyo xadiiu abi hurr saddexda xadii baa baabka asal u ah saddexduna fi saxiixayn labana waa isku waafaqeen midna bukhaari ayaa la gooni noqday sida raajixa marka waxaa weeye jumcada soon gooni ah laguma gooni yeeli karo lagumana khasisi karo laa cibaado khaasa walaa soon taxriiman ma aha karaaho ra'yiga jumhuurta waa laga xoog badan yahay sida ibn mundir tilmaamay baana saxan ninkii imaamkii shaaficiga ahaa ee maxamed ibraahim abubakar wakadalika ibnu xasam waan gaari doonnaa saxaabo ah oo ila afar saxaabi ama shan saxaabi ah ayaa xarimi jiray walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba markanoo kale waxay fuqahadu yidhaahdaan waa ijmac sukuuti ah nawowi baa yidhaahda oo xaafidkaa yidhaahda oo a'immada kutubta sitada sharxay dhan baa yidhaahda waa ra'yigii jumhuurta in la xujaysto ijmaaca sukuutiga shan saxaabi baa ku dhuftay oo nabigana ka wariyay iyaguna fatwoon jiray inaan la soomi karin maalinka jumcada ah si mutaxan oo gooni ah allaahuma in lagu ladho oo wax laga hormariya ama laga dambaysiiye mooye maalig marka hadalkiisu waa caalim aan riwaaya soo gaadhin wadaadihii marka isagoo wax ka wariyeyna uusan ka helin cilmi khaaso masalada ku saabsan dhaqan buu leeyahayoo markuu laba wadaado a'imadiisa ka mida uu hawl ku arko waxaa laga yaaba inuu iska yidhaahdo culummadu hawshaan iskuma khilaafin muwaaynu ku soo marray rabiic bn cabdiraxmaan ara'yi iyo cabdiraxmaan bn hurmus iyo acraji markuu ku arko inay sidaan qabaan wuxuu u qaadan jiray ree madiine dhanba inay sidan qabaan waadoo matalan intaad magaalo timaado yaa lagu yidhi magaayaaka sheekha sheekh hebel su-aal baad weydiisay uu kaaga jawaabo waad iska tagta waxaad dhihi ree magaalada heblaliya saasay qabta maxaa yeelay sheekhii u madax weynaabaa saa yidhi dhaqankaasaa maali ku badnaa dhaqankaasaa maali ku badnaa masaa'il khilaafiga reer madiina isku hayaanbu marar badan ijmac soo guurshaa marka maalik sidiisa abu xaniifana asagoo de maalig baaba halkaa fadhiistaye sunanka waa lagaga fiicnaa saaxiibu ra'yin wanarin wabaxin buhaa laakiin riwaayada waa ku yaraa ama imaam shaafici asagu nasku wuu soo gaaray laakiin waa wuu tawiishaday xadaana camr annaaqidu camr bn muxamed bn bukayr annaaqid qaala xadaana sufyaan yacni cafan sufyan bn cuyaynata abu muxamed alhilaali can cabdilxamiid ibnu jubayr ibnu shaybata bni cuثmaan bn abi طalxata alxajabi qolihii waagii dambe nabigu u dhiibay furaha kacbada lagama qaadi karo ilaa qiyaami saaca qoyskiiba ka soo jeeda wadaadkan cabdilxamiid bn jubayr waa taabici sahiira can muxamed bni cabaad bni jacfar sa'altu jaab bna cabdilah alansaariy aan weydiiye radi allahu tacaala canhuma wahuwa yatuufu bilbeyt isagoo kacbada ku dawaafaya ku wareegaya ayaan su'aal weydiiyey su-aashu maxay tahay annahaa rasuulullah rasuulka ilaahay maka reebay sala allahu calayh ali wasalam can siyaami maalinka jumcada soonkeeda ummadda ma ka reebay jaabirow faqaala wuxuu idhi jaabir nacam waa naga reebay wa rabbi hada اlbeyt kacbadan rabbigeedaan ku dhaartaye kacbadu waa shay mucadamoo la weyneeyo marka suu hawl hadalka u dhuujiyo ayuu u dhaartayba wuxuu idhi nacam waan ka maqlay nabiga ummadda ka reebaya jumco in la soomo soon madax bannaan wa rabbi hada اlbeyt baan ku dhaartay waxaa ku jira marka in adoon lagu dhaarsanin aad dhaaran karto lita'kiid hadalka inaad dhuujiso ood xoojiso oo saa'ilka ama ardayga aad ka ay ka daadegto mas'aladu baad u dhaaran kartaa adoon lagu dhaarsanin waana min asunan nabigaana samayn jira calayh الsalaaة wasalaam وxadaثna mxamed بn raafic الnaysabur الqushayri qala xadaثna cabdالرaزاq بn hamaam الصنcaani أhbarana بn jurayj cabdالmلك ibn cabdالcaزيز ibn jurayj أhbaranii cabdالxamid bn jubayr bn shaybة bn cuثmaan bn abi طalxة الxajabi أnahu أhbara idan ibn jurayj ba wuxuu mutaabacaynayaa wadaadkii sufyaan ibn cuyayne ahaa kilaahuma can cabdilxamiid bni jubayr أنhu أhbarahu muxamed wuxuu sheegay inuu u tabiyey xadiidka muxamed bn cabaad bni jacfar أnahu sa'la jaab bna cabdilahi اlansaari inuu weydiiyey buuna sheegay bimilihi ay fadakara bnu jurayj wuxuu sheegay bimilihi mili xadiiثi bni cuyayne can الnabiy buu ka wariyey calayh الsalaaة wasalaam alfaad dhowr ah ayuu xadiidka jaabir leeyahay alfaadiisa waxaa ka mida cinda النasaa'i asamicta rasuul اllahi sal ه lay wslam yanha an yufrada ywm اljumcati bsowm an yufrada ywm اljumcati bisowm marka nawowi tarjamada u tarjamaystay karaahatu siyaami ywm اljumca munfaridan axaadiistaa tusaysa xadiika u dambeeye abu hurn wbu ku cadya sow buu ku yahay laakiin alfaada xadiika jaabirba waxaa ka mida in uu yidhi wadaadkan muxamed cabaad bnu jacfara jaabir baan weydiye waxaan ku widi nabiga ma ka maqashay asagoo diidaya in maalinka jumcada lagu gooni yeelo soon qaala ii warabbi اlkacba haa buu idhi kacbada rabbigeedaan ku dhaartay meesha ahayd warabbi hada اlbayt riwaayo kaloo xadiidka jaabir uu leeya cinda النasaa'i nahaa rasuul اlah sal ly slam can siyaami ywmi اljumcati mufradan mufradan nabiga ummadda wuxuu ka reebay jumcada soomkeeda si gooni ah fuqadana waxay raaciyeen ay cibaada maalin ciid maadaama uu yahay cibaado gooni ah oon maalmaha kale loo ogolayn ama aadan u ogolayn inaad jumcaha ku gooni yeesho ilaahina uusan ku gooni yeelin baa la diidan yahay jumca la tukadaa howlo gooni ay leedahay intaa shareecadu sheegtay mooyeen inaad iyada iskeed u maagtood cibaado gooni iyo salaad gooni iyo soom gooni iyo lama ogola hawsha ayadaa min albidac alidaafiya ay noqonaysa waxaa ka mida alfaadda xadiidka jaabir cinda النasaa'i nahaa rasuul اlah sal ly slam an yufrada jimcada in gooni loo maago ayuu nabigu diiday xadiidka marka shaahidka anu gudubna marka ayada وxadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna xafs ibn khiyaaf ibn طalqa النakhaci وabu mucaawiyaة الضرير maxamed bnu khaasim can lacma sulaymaan ibni mihraan xaa waxadaana yax bnu yaxya wallafdu lahu lafdigan sheegi doonaan asagaa iska leh ahbarna abu mucaawiya muxamed bnu khaasim baa le magaciisa can lacma sulaymaan can abi saalixin waad soo marteen in lagu tiriyo min ahbat الnaas bilacmash inuu yahay hadduusan ahaynba in lam yakun ahbathm cala اliطlaaq can abi saalix asamaan dakwan can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam laa yasum axadukum midkiin yuusan soomin yowma اljumucati maalinka jumcada ah ilaa an yasuuma inuu sooma mooye qablahu qabla اljumcati aw yasuuma bacdahu bacda اljumca jumcada kadib inaad maalma soomaysa mooyeen ama ka hor aad maalin soo soontay mooyeen keligeed soon ha ku gooni yeelina nahyi cad oo nahaa ah baynu soo maray nahaa yanhaa asagoo marka laadi naahiyada la geliyeyna waatano la yasum idan nahyigi baa la caddeeyey la yasum baa la yidhi idan yowman qablahu ow yowman bacdahu biitifaaqi اlfuqahaa waa yowm min alcusbuuc ta ogaada wadaaddaa ku khaldama waxa loo jeedaa maalin maalmaha usbuuca kamida ah haddaad maalan soo soonto axad jumcaha waad soomi kartaa haddaad jumcaha soonto isbuucaa ka dambeyn maalin ka midaad ka dhigan kartaa qasab ma aha maalinka jumcaha ka horaynaya inuu ku dheganaado khamiis noqoto ama maalinka ka dambayna uu noqdo maalin ku dheganoo sabti ah wax qaba ma jiro oo culammada muslimiinta kamida ah. sheekh albani baa hawshaa la tafrido waa dhowayd wax oga horeeyena ma jiro hadda korna waa tilmaamay waa ra'yi khaariqun lilijmaac ra'yigaa iska ogaada hadanta laga hadlaayo ama yowman qablow fuqad waxay ku ijmaaceen usbuucan ka hor wadawi waxay dheh usbuuc ka horeeyaa la soomi karaa fuqadu saasay leeyihiin maalinku inuu oo uu ku dhegan yahay jumcaha qablo ow bacdu shardi wax qabana ma jiro xadiidkana kaa diidi doonaba oo ku dhihi doona maalmaha keligan haka maagana maalinun raaciya hadan baa la yidhi ka qaato waa in sabti laga dhigo hadde waa khalad hawshaa hadigu waxay ku dhacdaa hmm. ilaa qiyaam الsaaca aakharay ku dhacdaa waltandur nafsu maa qadamat liqadin berri aan isu imaana haddaan ku dhaho inaad curfiga igu qayda mooyeen usbuuc oo dhan bay noqon kartaa oo anugu haddaan raba inaan dhaar dusmaysto oon xeeladaysto sheekhuu berri baad iga ballantay goorme masabti baan ku odhi maya haddayna isniintaan isku kaayakee axadda isku kaayakeen eh, khamiistaan kule isku kaayakee marka hawshaa iska ilaaliya wax mulaasiq qaba oo wadaaddan hadda casriga jooga aan ka ayn maanan arag nawowi baa itifaaq soo guuriyey xaafidkaa soo guuriyey jamaaca soo guurisay inuu yoomku usan ahayn mulaasiq hawshaa markaa ku khaldamina وxadثna أbu كuraybin xadثna xusayn بن عalي بن الwlيid yعni الjuعفiya xusayn الjuعفi baa la yidhahdaa waa xusayn بن عalي بن الwlيid abu kuraybna magaciisa waa taqaan mxamed بن cلاء الhamdani can زاaئدة بن qudamaة الثقفi abu slt can هiشhام بن xasan الأsدي can ibn sيrيn can abi هurata radي الlah taعaalى canh can النbi sal ly slam qaal nabigu wuxuu ka tabiyey inuu yidhi laa takhtasuu ha ku gooni yeelina leylaة اljumucati habeenka jumcada biqiyaamin soo jeed iyo tahajud iyo salaad tukasho min bayni اlayaali habeennaha intooda kale haka maagina waxaa la diiday waa maxay keligeed in la maago haddii wax lagu lodho laga hormariyo ama ha ku dheganaado ama ha ka fogaado culays ma laha walaa tahusu takhtasu iyo tahusu labaduba waa luqataani fasiixataan marna ta baa la sheego meesha la keena marna waa la qariyay labadu way bannaanta walaa tahusu ku gooni yeelina yowma aljumacati maalinka jumcada ana bisiyaamin soon min bayn ayaam ayaami اlsbuuc maalin ka mid ah, maalmaha ayaam eh, usbu keligeed ka maagina keligeed haka maagina idan jumcadii cibaade iyo qiyaam iyo hawl gooni ah in lala maaga lama ogolo keligeed soom gooni ahna lama ogolo idan soomkii la sheegay inuu yahay min baabi tanbiihi biladna cala alaclaa baa lagu tusay in cibaado gooni ah lala maago ciidan ciidul usbuuca ah ayuu nabigu markaasi ka dayrinaya calayhi salaatu wasalaam ilaa an yakuuna inuu noqdoba mooyee soomkeedu uu dhaco ilaa an yakuuna sowmu ljumacati wey fii sawmin yasnumu axadukum soo soomi jiray inuu ku beebma mooye ayaamulbiidkaad soomi jirta maalan bil walba saddex iyo tobankeeda iyo afariyo tobankeeda iyo shan iyo soomi jirta jumcu ku soo beegma waad soomi carafaa ku soo hagaagta waad soomi cashuuraa ku soo hagaagta waynu soomaynaa qadaa kaaga hagaagay nadar baa ku hagaaga bil walba maalinka saddexaad ama afraad inaad ilaahay u soontaad ku nadarta maala jumcay noqoto waad soomi caade aad lahayd oo kuu soo socotay hadday ku soo beeganto jumcu waad soomaysa maxaa yaele caadada waxay tusaysaa inaadan gooni u maagin jumcada caade aad soo lahayd iyo dhaqankaada wuxuuna tusayaa inaadan jumcada ka maagin maalmahan kale waa midda ku dhici doonto ummuna juwayriya bint اlxaari radi allahu tacaala canha oo nabigu uu qaban doono alfaada xadiidkan ee abi hurr waxaa ka mida laa yasuumu axadukum oo markaa naafiye laga dhigay khabaro bimacna nahyi ah laa yasuumu axadukum midkiin ma soomo yowma اljumcati jumcada maalinkeeda waxda u keligeed ilaa fi ayaamin maalmo la socda mooye maalmo la socdo mooye waxaa la mid a ah xadiidkii leyla imra'atu bashiir ibn اlkhasaasiya iyadna cinda axmed waa ku yimid lafdiga asaga xadiidka saddexaad ee baabku waa xadiid اljuwayriya umana juwayriya bint alxaarif ayaa nabigu maalin arkay iyadoo sooman maalin jumcaah maalin jumcaha ah sooman markaasuu nabigu shalay soo soontay mayay jiri bari ma soomaysaa maya fa aftirii idan buuri nabigu muxuu arkay inay kas u maagtay maalmaha kala baxday jumca wixii ka horreeyey ma soo soontay maya niyada ma ku haysaa wax raacaysa maya jidhi waxaan raacinaya ma jiro maxaad maagta jumcaan maaganay in la maaga lama ogolo fa aftirii idan riwaayadii faaftarat markaasay afurtay bukhaari ka fiiriye taxriimka aan jumhuurta ku khilaafnay maxaa keenay waxaa keenay sayidina cali bn abi aalib amiiru اlmu'miniin abu hurayra oo saaxibu xadiidka ragga wariyey ka mida salmaan alfarisi abu dar alkhifaari ibn cabaas shantaas saxaabi waxaa ka sugan inay dhihi jireen waa mamnuuc in la soomo ninka sumanay afurin jireen ibnu mundir iyo ibnu xasm sheegeen wadaaddaha afarta ama shantee saxaabada wax khilaafsan inuusan jirin xaafid ibnu aad u jecel ibnu xasm inuu naqdiyo iyo soo guuriyey buuyuu yidhi waa runtii ibnu xasm hadalkiisa wuxuu yidhi liman dakarnaahu min aلصaxaabati mukhaalifan fi الnahyi can takhsiisi ywmi اljumcati bالsiyaam muxallaha ka fiiriya wuxuu yidhi ibnu xasm markanoo kale wuxuu yidhaahdaa qolyahana khilaafsanee maalikiye iyo xanafiye iyo shaaficiye iyo xanaabile iyo asxaabu الtakhliid hal saxaabi ama laba hadday helaan buroomo sale qaba xaggana aan la khilaafin ijmac bay soo gursadaan bu marka annagu aan shan keenna iyo toban iyo labaatan keennana way dul marhayaanbu waxay doonaan bay nagu samaynhayaan aad ba hawsha oga calacalay laakiin annagu ijmactan ooma aragnuu yidhi ijmaacu waa in si cad loo soo guuriya asagoo ijmac isugu tiga maba ogolaba isagoo maba ogola sidiisuba idan nahyiga baabka ku yimid cinda asaxaabati waa nahyu taxriim waana madhabu jumhuur الtaabiciin jumhuur الtaabiciin markaad dabagasho aaaarta musanafiinka ku yimid sidaas weeye ama jumhuur almadaahib alarbaca iyagu halkaasay mareen maaligna hadda meeshuu ku dhufto waa idiin soo sheegay abu xaniifana waa idiin tilmaamay shaaficina lahu qowlaan qowl maca aljumhuur oo karaahatu tanziiha iyo qowl maca maalikin wa abi xaniifa ah oo laa karaahata muطlaqanba ah ilaa ninkii uun daciifaye markaa ku daciifaya soonka mooyeen xikmada xikmada loo diiday in maalinka jumcada la soomo ilaa shan xigmay sheegaan wadaaddu laakiin midda mansuusada ayaa u qiimo badan oo ah maalinka jumcada waa maalin ciideed waa yowmu ciidin ha soomina marka axmed iyo ibn xibbaan iyo xaakim soo saareen baana ku cad min xadii ina ywma اljumucati ywmu ciidin falaa tajcaluu ywma ciidikum ywma siyaamikum ilaa an tasuumuu qablahu aw bacdahu maalinka jumcada waa maalin ciida maalinkii ciidda ahayd maalinkii soonkiinna ha ka dhigina soonkiinna iyo ciiddiinna kala duwa oo maalin gooni in la maago oo la ciidaysto oo la damaashaado oo howlo khaasa la sameeyo waa masala sharciya shareecaday u laabanaysaa shareecada nebi maxamedna asal ahaan ciiduhu soonka waa ka caga yihiin haddaad keligeed marka soonto waxaa muuqanaya inaad u qasaday maalin ciida inaad ka u laakiin haddaad maalin ka hormariso ama maalmo ama maalmo ka dambaysiiso waxaa muuqanaysa inaad maalinka ciidda ah aadan maaganayn waxay maalmaha kaaga duwan tahayna aysan jirin wax laga cararaya maxay waa takhsiisuha bicibaada cibaado gooni ah sayidina cali asagu wuxuu odhan jiray mawquufan man kaana minkum mutaطawican min الshahri falyasum ywma اlkhamiis bisha ninkii maalin soon sunna a soomaya maalinka khamiis taa soomo fainahu ywmu cafwan walaa yasum ywma اljumucati fainahu ywmu طacaamin وasharaabin wadikrin ibn abi shayba soo saaray bisanadin xasan maalinka jumca maalin wax la sadaqaysto wax la cuno oo la afuro oo ilaahay la xuso oo salliga la badiyo suuratulkahfi la akhriyo oo saacatulijaaba ku jirto masaajidka intaad dhex fadhiistin aad ilahay u barida la rabaa ood enerji badan isgelisi iyo nashaad aduu ah soon ibr uu kaa dhigay maalinka jumca si u shaqayn maysid marka maalin ciideed weeye waa in loo sayqaato quraac fiican loo cuno loo qadeeyo loo casheeyo si fiican loogu diyaargaroobo qur-aan badan salli badan cibaado badan allabari badan alla timaaddo maalinkaa dikri xus badan alla timaad marka maalinkii soon ka daayow ayaamu aklin wa shurbin buu yihi sayidina cali wa dikrin muxuu ka dhigay ka ayaami tashriiq ka ayaami tashriiq buu geliyey bisanadin xasan idan xikmadu waa midaas qolyaa waxay dhaheen xikmadu hadday sidaa tahay xikmadu waa xikma muntaqada way burtay maxay ku burtay waxay ku burtay haddii jumco la soomo maalmana laga dambaysiiyo ama jumco la soomo oo maalin laga horraysiiyo jumcana waa la soomay maalin ciid bayna ahayd xikmadu waxay ahayd ciidda yaan la maagin ayad baa ma burayso yaa ciidda in la maago baa la diidan yahay markaad maalmo ka hormarisa ama kadib marisana waxaa meesha ka baxaya maagitaanki ayada aad maagaysa shareecadu marka waxay diidan tahay in la weyneeyo waxaan rabbigay fasixin lagu weyneeyo inta uu sharcigu sheegay baa ku filan saa darteed xadiidka marka la marayo wadaadaha wahaabiyada iyo inta lamidka waxay ku naqdiyaan qolyaha jamaca tabliiq habeenka jumcada ah iyo waxay geliyaan dikri goonea ah iyo kulan goone iyo soo jeed iyo qiyaamuleyl goone ay geliyaan xadiidkana loo deliishadaa waana laga gar leeyahay hawsha ayada ah waxaa sidaasoo kale samayn jira qolyaha akhwaanka waagay fiicnaayeen waagay fiicnaayeen waabaan ka tirsanaa akhwaanka oo xubin ahaa habeenka jumcada markaa isaguna si goonay u maagi jireen waagi dambe markii wadaadada tabliiq lagu badiyay qaylidii buuq iyo nusuustii nafta loogu keenay marmar bay bedelaan oo habeen kala geliyaan habeen fikrudiin la yidhahdo weeye oo diinkaa loo fikirhayaa oo habeen adigu fikrudiin malahan umaynhaya habeen idinku inaad daba dhigtaan ma jira almuhim yaa in la maaga lama ogolo habeen gooni ah ma aqaan hadda jamaacaduna iska daysa way wadi jirta jamacatu taliiq laakiin ma joojiyaan hawsha jamcahin ba laga bedelay mas-uuliya baad ku haysaa ma idinku macaarab baa tihiin ayaga inay hadlaan mooyeen idinka waxba lima weydiin maayo tabliiq anaa idinku dhaama anaa ahaan jiray baabu bayaani nasi qowlihi tacaala wuxuu baab yahay intaa waa ka futani adugu ha laga iska ilaaliyo adugu khayr doonaya bidacda iska ilaaliya bidacda iska ilaaliya waa kii saciid musayib baa wuxuu arkay nin bacda salaati alfajr ragcatayn tukanay markaasuu yidhi hawshan jooji wuxuu idhi ma ma sunno ragcatayn oo ilaahay ugu dhowaaday cibaada lagu cadaabahaya ma wuxuu ilahay wuxuu kugu cadaabi bimukhaalafati sunna cibaadadan iyo khayrkan lagugu cadaabi maayo waxaa lagugu dabamarka aad dabamartaysay eed baal martay sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayr waxaa la yimid oo inoo keenay suubanaha alayh waddadu maray baa ah hebel baa yidhi iyo iska daaya markay culmmadu iskhilaaaan masaail khilaaf saaiqa ka furan yahay oo tarjiix iyo raajic iyo marjuux kala marhaya wixda luqman yeela laakiin hadday noqoto nabigaas halkan maray ha barbaydhina iska ilaaliya leanna haddaad nabigu warkiisoo caddaaday aad meel kale u leexato waxaa khatar geli rumaynta nabiga aad rumaysan tahay wma kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran he an yakuuna lahum اlkhiyaraة min amrihi waman yacsi اllaha warasuul waad garanaysa iska ilaaliya nabigaa sidaa yidhi oo sugnaata haddaad maqasho wadaaddahan ha ku xadgudbin culamo muslimiinoo khayr ina soo gaadhsiiye waa ijtihaadeen wanaagdoon buu ee ahaayeen hadday khaldameenna ajir bay bay ka helahayaan laakiin adugu maxaa kuu yaalla adiga waajibkusa tubtaa nabi maxamed cad inaad raacdo markaad nabi maxamed tubtiisa raacaysana xadgudubka iska ilaali aad ku baalxoorayso muslimiinta iyo culimmadii kaa horeeyey waa inaad u teela dhigto u tartiibiso sidaad u khayr jeceshahay si ka daran bay u khayr jeclaayeen ayagaana alle kaaga dhowaa laakiin cilmiga aad heshay baysan helin baa laga yaabaa wasaa'ilka way soo kordhaan alimaam axmed shaakir nin caalim ahoo qaadi ahayoo shaafici ahayoo masaro dhanqaadi ka ahay mar xataa asaga aabbiba ilaa suudaan isku haystee yaa asagoo le musanafaynka musanaf cabdurasaaq iyo musanaf ibni abi shayba yaa ay tusuu dhintay un arag haddana foodlaydu inuu guryaha u yaallaa iska daa nin weynoo wadaadoo aalibcilma jooji maktabadu idin yaalla intaad soo gadan lacag yar kala baxdeen yaad iska barkisantihi mid walbana afartan kun oo xadiid ama aar baa ku qoran afartan kun oo nebi maxamed laga warinayo iyo saxaabe laga tabinayo iyo taabiciin saddexdaa jiil nabiga asxaabtiisii iyo asxaabta ardadeeda laga warinaya ku yaalla haddana meel kastuu taagan yahay alimaam cabdiraxmaan macallim alyamaani oo imaam jabala oo dahabiyu lcasri loo bixiyey oo nin la aqoona xilligiisu uusan noolayn sida la sheegay yaa kitaabkii dhannaaya tankiila uu qoray oo sunnadu ay ku difaacay wuxuu ku daabacdo qolyo xanaabilaa uu la hadlay xeer waxba kuma heli karo xanafiyu la hadlay sunnadaan collan haybe maba yeelina annagaadna radinaysa annagaadna haysaaba sheekhanina kowtar baa daba taaganta wadaaddo shaaficiyo ganacsatado reer urdun iyo ree e, cafwan reer lubnaan iyo reer masar ahaa yuu qoraaq u qoray asagoo maka jooga oo yidhi nimanyo kitaabka daabaca qaalahan isku dardareen bay ku daabaceen haddana meel kastuu idin yaalla atanjiid soo ma garanaysaa kutub waad haysataan weelkii iyo cilmiga waa yaallaa laakiin he waxaa la la'yahay ka faa'iidaysan lahaa saa darteed sancaani qoray uu leeyahay xilligan xaaliga ah in ruuxa muslimka intuu diinta barto uu mujtahid noqdo ayaa ka sahlan waaga hore haddaa ka fudud buui maxaa le jamiica alwasaa'il baa mutawafira laakina qad maatat culummada hore hawe iyo hami iyo niyay hayeenoo waxaa bay ahaayeen hal xadiid baa laga yaabaa inay toban kilomitr u maraan toban kunoo kilomitr oy masar ilaa hal xadiid raadintii mid ayaga ka mida intuu safray oo xilo dheer galay oo xeraystay shan sanoo maqnaa axaadiiii axaadiisu soo qortay buu tunka soo saartay dhididkiisiiba intuu qoyuu ka tirtiray wixi dhanba khasaaraha ku dhacay ragga xufaadda ragga mida gaai ma haysto aras ma haysto baal ma haysto tunku ku soo qaatay waraaqi uu ku soo qortay axaadiii iyo riwaayaadka safarkii dheeraha uu galay dhididkaasaa ka baxay baa wuxuu qooyey waraaqii fargurigahaa wixi o dhan baa ka masaxan khasaaro wey ku noqaadana shan sano kadib sahay ururso idinkuna waxbaa laydin siinayaa bokod mani baa laydin siin quraacda baa idin diyaar qadida baa idin diyaar jeebkaaba lacag lidiin gelinba break timeka wax ku cun baa laydin leey waxna baran maysaan marka inaad fahanteen bay ila marka hawshaasi aad iyo aad ha iskaga ilaaliyo sunnadu hadday caddaato waxaa laga rabaa inaad cilmiga barato xurmar iyo adabna ku barato nabigu meeshuu marayna aadan weligaa ka seerayn intaad kari karto dad baa wuxuu ku keenaa inay sunnada fahmaan oy diinka bartaan oo xoogo masalo u baxdo wuxuu ku keenaa kibir iyo isla weynan iyo xurmad darro iska ilaaliya baabu bayaan nas qowlihi tacaala wuxuu baab yahay in la caddeeyo qowluhu tacaala inuu mansuuqyo laga tegay wcalى اladiina yuطiiquunahu fidyة طacaamu miskiin lagu nasakhay bqowlihi tacaalى faman shahida minkum الshahra falyasum oo innaga soo maray daliilka naqliga ku dhaqankiisa afar shardi baa loo shardiyaa fi اlusul adaliil الnaqli hadduu qur'aan yahay iyo hadduu xadiid nabi maxamed yahay afar shardi waa in la helo shardiga koobaad an yakuuna muxkaman an yakuuna muxkaman waa inaan la nasakhin oo siduu u soo degay loogu dhaqmayo xukman oo uusan mansuuq ahayn shardiga labaad waa inuu sugan yahay shay suganoo nabiga ka sugan ama alla ka sugan waa inuu yahay shardigaa markaad qur-aanka marayso lama baahno ayad qur-aan oo sugnayn miyaa jirta ama dacfi ku jira sugnaanshaheeda maya haddaad tidhaahdo hawsha ayada ah xishoon la gaadhin baynu aan kala baxaynaa iska ilaaliya waa inaan la nasakhin waa inuu daliilku sugan yahay shardiga saddexaad an yakuuna aahir اdilaala an yakuuna daahir اdilaala daliilkan aayadda ama xadiidka ah meeshaad u daliishanayso eed leedahay wuu tusahaya aayaddu saasay tusaysaa xadiidku saasaa laga qaadan waa inuu ku cad yahay oo laga qaadan karo ima saraaxatan wa ima ظaahiran الظuhuur huna waa ظuhuurka caamka ahaa alladii yashmal الصaraaxata wالظuhuura macan yani daliilku waa inuu ظaahiran yahay fii muraadihi fii macnaahu calى madluulihi in lam yakun sariixan ama nas ha ku noqdo ama daahir ha ku noqdo macnaha waa inuu tusi karo hadaad iska tiraado un wadaadkii intuu marqaamay boodboodahay bootan awreeye ama qaalma rogateeyey ee la yidhi war maxaad leedahay daliil baan u haystaa buu hee idaa zulzilat iradu zilzaalahabu dhaanis iyo maxaa iska geladaa sulsilad wuxuu idhi haddayba dhulkaa weyn intaa la egba ilaahay amarkiisa la gelgishoo la bodboodoo la burburay anoo addoona maxaad moodaabo waa butan awraynhaya yani hawshaa lama ogolo iyo wadaadka hadda hor idinka sheegeeyaan ku nidhi intuu isagoo nasro garaacahayaan waxaan ku nidhi nin iga weynaayo anaa isu raacnay xilli haddaan la sheegay isagoo wiil yaryar iyo gabdho yaryar intuu isu keenay nasro garaacahayo isku miidhayo gabdhihii wiilashiis dhex fadhiyaa yo annagoo xiraan qoonsanna hawsha isku dariiqana waan ahayn wadaadka waxaana sidaan hawsha iska wada nasrada laakiin waxaad yeeshaa gabdhahan xagga inoo fadhiisi alaabta sacabkaa inoo wadeen wiilashana xagga fadhiisi aduguna meeshaa dhexda ah durbaankaada iska garaaco intaasaan talo u aragna annagu oo laftirkeeda wax ka khaldan yahay wuxuu hi daliil baan u ayada hadda kor idinka sheegaan maynaya daliil baan u haystaa haa seef weyna wuu haystaa hadda cirkuu noo fiiriyey saan u lahayn muxuu allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa nakarsiiyey buu hawshaan oo dhanba ilaahay amarkii iyo maqaadirtii bay ku socotaa biqudrat alwaaxid aljabbaar baanu ku dhawaaqaynoo ku marqaansannahay gabdhaha iyo wiilashaan keenay haddaad diiddaan tanaa idin taqaanaba halkaa ka baxa waa iska soo cararnay wadaashii markii ugu dambaysa qabdaraqaadi ka ahaa oo reer cali wanaaginu hama mise cali nasar buu ahaa iyo wada soconnay weli sheekh noolol baan ku ogahay waa geeridiisa ma maqal marka waan iskaga carar maxaa iska galay in allah calaa kulli shayin qadiir iyo alkhalط wاlاkhtilaaط bayn الnisaءi wالذukuur maxaa iska khusay yacni daliilku waa inuu sugan yahay waa inuusan mansuuq ahayn waa in meeshaad u soo jiidaysay uu tusay adleeda uu ku cadiyo uu tusahayo oodan ingegsaarayn ingegsaar baa la yidhahdaa tacasuf lama ogolo ka afraad waa max cadamu اlmucaarid اlmuqaawim daliil kaloo mucaaradayao ka hor imanaya oo tarjiixii jamc u baahanaya oo inuusan jirin afartaa shardi la helo daliilku waa xujo naqliga ah adaliil asamci idan aayaddan waxay weyday cinda ahlilcilm ilaa man khaalafa shardigii ixkaamka ah waa mansuuqo yaa meesha ku jirta ah. Ah. baabka horaa ah. يطبقوا mm-hmm. hawshaas xaafidka ka jawaabay xaafidka ka jawaabay waa inu soo maray muqadimo markaan marayna waa inu soo maray muslim sida sawaabka ah labada dariiq buu xadiidku ku sugan yahay dariiqa hurana wuu sugan yahay midka eh, midka hurana wuu sugan yahay asaga qudhigiisa cilalka warka war ka bedelan ku sheegay idan baabu nas qowlihi tacaala wcala ladiina yutiiquunahu faman kaana minkum mariidana wcalaa safarin facidat min ayaamin ukhar ayaama macduudaat ilah wuxuu idinku waajib bisha ramada oo maalmo tirsan ah faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin facidat min ayaamin ukhra kadib maxaa la daba dhigay wacala ladiina yutiiquunahu waxaa saaran oo lagu leeyay kuwa soonka karaya ama inay wax bixiyaan kare damiirka yutiiquunahu tafsiirka marna icaamka loo celiya marna soomka loo celiya hadda anigu mufasir miiye laakiin ima khusayse qolyihii soonka karayay waxaa saaran laga rabaa fidyatu طacaamu miskiin masaakiinna waa qiraad garanaysa qolyihii soonka awoodaya yutiiquunahu haddii le min ataaqa yuawaquunahuna hadii la yidha min uwiqa waa laba qiraaco kusii mashquuli mayno midda caamka ah waxaa weye yutiiquunahu ya caam ah oo ashharoo macruufa aad loo yaqaana dadka soonka kari kara waxaa laga rabaa haday afurayaan inay raashin bixiyaan oy miskiin quudiyaan maalin walba miskiin quudiyaan mud ama nisfu muddin ama nisfu saac way wcala yutiiquunahu fii acaama miskiin faman taطawaca khayran fahuwa khayrun lah ninkii halkii mud wax ku dara ama miskiin baa lagu lahay maalin walba laba miskiin iyo shan miskiin quudeeya fahuwa khayrun lah waxaa la yidhi waan tasuumuu khayrun lakum min aliطcaam waabad karaysaane inaad iska soontaan oo idin fidyo bixinin oon masaakiin aydan noo soo ururinin ayaa ka khayr badan icaamka waan tasumuu khayr lakum min alicaam waa xukumkii hore oo ahaa saxaabada ka sheekeeye nabigaa madiine yimid iyadoo ansaar aysan aqooni wax soon la yidhaahdo kooda u badan ee xooguhu mutanasiga ah ee zaahidka ah ila mushrikiin bay ahaayeen ayaa wuxuu soomi jiray bishii laba maalmood ama saddex beri ka soomi jiray barkoodna sanadkii wax ka soomi jireen barkoodna caashuray way soomi soon badan lama aqoonin marka la yidhi bil baa la yska rabaa way ku cuslaatay laakiin waa loo khafiifiyey xirma qaboojis faraha xananka looga bixiyey la bil baa laydinka rabaa bishaa laakiin waa khiyaar soonkiinu waa mukhayar waajib mukhayara ama soddon miskiin maalin walba miskiin quudiya iskana iska cabo iska qoro iska casheey ama sooma wa an tasuumuu khayru lakum saasay hawshu ahayd markada maxaa yimid faman shahida minkum الshahra falyasumhu man kaana maridan calaa safarin faciddat min ayaamin akhar dib bay ka timid saasuu marka saxaabiga inoo caddaynaya marka aayaddu inay mansuukho tahay oysan muxkamo ahayn waa ra'yu jumhuuri الصaxaabati wاtaabiciina wa ahli cilmi wey waana siday caddeeyeen ku tigtigsadeen salm اlأkwac iyo cabdulahi bni cumar ibn abi leyla cabdirxman bn oo taabici weynna asxaabu muxamedin buu ka soo guuriyey aayaddu inay mansuukho tahay fii saxiix اlbukhaari ibnu mundirna malxa daqiiquu keenay oo ra'yiga ibn cabaas baa khilaafa jumhuurta oo odhanaya aayaddu mansuukho ma ah wuxuu leeyahay aayaddan wcaalan yuطiiquunahu fidyatu طacaam miskiin faman taطawaca khayra fahuwa khayru lah waan tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun waa aaya muxkama waxay qusaysaa odayga waayeelka ama haweenayda weyn een soomi karin ayaa laga rabaa maalin walba inay raashin baxshaan ibnu mundir wuxuu yidhi waqad asaaba fii dalik wuxuu ra'yiga ibnu cabaas aayaddaaba diidaysa ayaddaaba diidaysa aayaddu waxay ka hadlaysaa qof soomka karaya oo asagoo soomkii karahaya laleeyahay warniyaho ama fidyo bixi ama soom ibnu cabbaasna wuxuu yidhi waxay ka hadlaysaa qof caajis oon soom awoodi waayey u fiirsada hadda wacan la fidyatu طacaamu miskiin faman taطawaca hayran ay fi ziyaadat اlcaami wاlmasaakiin fahuwa khayr waan tasuumuu oo an tasuum caajiz baa la odhanaya oday waayinuu soonka keri waayey iyo hooyada inuu soonka keri weyday miyay aayaddu ka hadlaysaa mise waxay ka hadlaysaa qof qaadira ah oo soomka awoodo oo khiyaar la siiya labo laba farood midun qabso quracda iska bashuuqso fidyana bixi ama soon soonkaa kuu khayr badani marka asxaabu muxamedum ibn cabaas khilaafay ra'yigiisu marka cala infiraadihiina waa mukhaalifun liaahir اkitaab waa mukhaalifun lidaahir اlkitaab waa yeelka xukunkooda meel kale laga qaadan ama qiyaas baa laga qaadan ama aahaar baa laga qaadan ama qiraa'o kale ka keeno wacalan yutawaquunahu akhir oo meelaha la aad taa laftirkeedu waxaa kaa wa an tasuumuu khayrun lakum sidaa u fahma masalada ayaddaas marka ee takhyiirka sheegaysa waa mansuukho sida ay culimmadu u badan yihiin walam yukhaalif fi dalika ila bnu cabaas waman qalladahu xadaثna qutaybaة bnu saciid xadaثna bakr yacni bn mudr almisri can camr ibn اlxaariث ibn yacquub alansari اlmisri can bukayr ibn cabdاlah bn ashaj can yaziid mawla abi mawla slm bn akwac yaziid ibn abi cubayd xalaynu soo maray wadaadka mawla slma can slm bn akwac radi allahu tacala canhu qaal lama naزlat hadi اlaaya aayaddan markay soo degtay wacala aladiina yutiiquunahu kuwii awoodaya inay soomaan dushooda waxaa ah fidyatun طacaamu miskiin madax furasho inay bixiyaan kafaaro iyo fidyo oo ah miskiin in la quudiyo wuxuu idhi saxaabigu salama ah kaana man araada an yuftira fii ramadaan wuxuu ahaa ninkii doona inuu ramadaan afuro oo yaftadiya uu fidyo bixiyo wuu afuri jiray fidyuna bixin jiray xataa nazla ilaa ay soo degtay allatii bacdaha aayadda ka dambayso faman shahida minkum mushara falyasumha ay soo degtay fanasakhataa markaasay nasakday waa goobjoog hawshaas bannaankay taallaa xilligay degaysa aayadahanna ibnu cabaas wuxuu ku jiraa xaggee jiraa makuu jiraa laakiin salama madiinuu joogaa meeshay ayaduhu ku degahayaan hawshuna ka dhacayso saxaabigaa jooga ibnu cabaasna makuu jira asigii ahalkiisiba waa dambay iman doonaane xadaثnي cmr بن سwاd الcاamري قال أخبرna cabdالله بن وhب الmsري أخبرna cمر بن xاrث cabdالlah بن وhب wxuu mutaabacayna wadaadkii hore bakr ahaa can bukayr ibn اlأshaj bukhaari markuu xadiidkan warinaya sidanaasna ku wariyaaye ariiqana ku wariyaa wuxuu yidhi maata yaziid qabla maata bukayr qabla yaziid waa faa'ida isnaadiya wey wuxuu yidhi wadaadkan maaragtaa buuhi yaziid ah oo mowlaa salam makaca ah. ardaygiisa bukayr baa ka hor dhintay maata qabla yaziid nina boqol iyo labaatan kijadu dhintay oo wadaadka bukayr ee ardayga ah sheekhiisoo yaziid ana wuxuu dhintay hijirada sana udhaxaysa ardaygii iyo sheekhi waxaa laqmada oo degdegay ardaygii maata bukayrun qabla yaziid sidaasuu bukhaari saxiibmanku xadiidka warinay can yaziid mowla slm akwac can slm radi allahu tacala canhu annahu qaal kunna fii ramadaan kunaa waxaanu ahayn fii ramadaan xilliga ramadaan gudihiisa calaa cahdi rasul xilliga nebi maxamed ramadaan gudihiisa waxaanu ahayn xilligii suubanuhu noolaa man shaaa saama ninku doono wuu soomi waman shaaa aftara wuu iska afuri faiftadaa biacaami miskiin afurkiisana wuxuu ku kabahayaa inuu miskiin qoodiyo xataa unzilat ilaa la la soo dejiyey hadi aaya aayadda la soo dejiyey faman shahida minkum الshahra faman shahida minkum shahra min alqaadiriin wey hadda falyasum caajiziinta gooni baa looga hadlay ahlucadaar gooni baa loo sheegay idan salm akuc baa sidaa u caddeeyey fi saxiixayn kadalika ibn cumar fi saxiix wa naqalahu cabdiraxman abi leyla altaabiciy aljaliil can asxaabi muxamadin fi saxiix اlbukhaari wahayrihi ra'yigaasa huwa alaslam daahiru kitaabna waafaqsan taariikhiyanna sidaasaa ku quman ama ibn cabaas ragga marka raba inay ra'yigiisa qaataan way ku qasban yihin marka inay ta'wiil xoogow yar baciid ah ay maraan way ku qasban hmm. hmm. hmm, yihiin oh. haddaan ka soo hadlaya wadaadaha inaan in loo tixreebo ka soo hadlaayay waxay saa u leeyihiin asalkan hadda aad haysaan bay ka niqaashiyaan oo asal usuuli a jiro alaslu waa cadamu naskhi aayadda qur'aanka iyo xadiidka intaad odhan karto wuu sugan yaha lama nasakhin ayaad ku dadaalaysaa inaad naskhiga ka fogaato aayadda haddiiba la helaya qiil iyo ta'wiil iyo wej la yidhaahdo waa muxkama hayru mansuukha wejkaasaanu qaadanaynaa walow calaa bucdin wadaaddaa odhanaya ragga ibn cabbaasna waxaan iskugu buusnay waa yeelka xukumkiisoon meella lagu sheegin si cad waa soonka kari waaye oo si goonaha meella aan loogu sheegin ayaa asaga ta'wiilkiisa marka la maro xukumkiisa aayaddu caddaynaysa midda kale intii la odhan laha waa mansuuq aayaddu waa muxkama oo lama nasakhin baa ka fiican bay leeyihin لأن الأصل waa cadamu الnask ilaa daliil cad uu sugnaado halkaasay marayaan laakiin min xayثu الraajix wاlmarjuux weeye raga ibn cabaas waa marjuux waxaana raajixa sida kitaabka daahirkiisa uu tusahayo saxaabaduna ay u badan yihiin laakiin nin eh, raba inuu ibn cabaas u qiil bixiyo wuxuu cuskada ma waayayo cuskada ma waayayo darsiga su-aalaha laga joojiyaa wadaadaha la hadla ninkii wax weydiiya waan la hadlahaya la hadal ayaga baabu qadaaya ramadaan baan haynoo joogo allahu subxaana wa tacala aclam